بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم mar kasta oo la soo daaho ama uu sawaxanku uu bato run ahaantii waxaad moodaa waqtigana waa uu barako beelayaa saa darteed si markaa loogaga faa'iidaysto si loogaga faa'iidaysto meesha in sha allahu waxaan raja sheekh isxaaq qar usoo gudub in sha allahu si marka loogaga faa'iidaysta biidni illaahi subxaana wa tacaala ee horta aanu aamusno su-aaluhuna halkaasi bay kasii soconayaan shalay run ahaantii waqtiga intiisa badan waxaa idinka qaatay culimmada iyaga oo wixii asaasiyaada horta inoo sharxay horta diinta islaamku mabaadi' dhowra ee meesha lasoo qarxiya waxa ay ka qabto shariicada waa tii ay iftiimiyeen culimmada hadday noqon lahayd alkasb alxalaal haddii ay noqon lahayd alriba iyo khutuurada ay leedahay oo inaha waxaa waa mowduucii la xiriiray alxalaal walxaraam fi lislaam iyadoo aanu ka duulayna qowluhu jala wacala walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun hadaba biidn illaahi subxaana wa tacaala anoon wax badan aanan sii qaadanayn culimmada maadaama eh, kuraasta ay nagu yar tahay xaggaana waxaa noo fadhiya sheekh almis iyo sheekh isxaaq iyo inta kale gadaal ka iman doonta halkanna waxaa fadhiya doctor cabdibaasir sheekh sultaan sheekh yuusuf iyo sheekh maxamed iyo doctor axmed insha allahu eh, waxaan isaga kii dhabxayaa idinka iyo culimmadii biidn illahi subxaana wa tacaala su-aalaha marka si loogaga faa'iidaysto markii baanu bilaabaynaa biidn illahi subxana wa tacala shalan waxaad moodaa qaybta in hablaha la qadiya wax kala maaha su-aalihii iska yara hal iyo laba su-aal unbaa la qaatay maanta laakiin microfonku idin horyaal waxaanu idinku daynaa waa culimmadii iyo ku soo dhowaada su-aalihii macal muuse balqaybi baaraka allah fiik walaal jamaal ma joogaa jamaal maxamed cabdullaahi maxamed cabdulaahi hadduu joogo maxamedna ma joogo eh, nuux tafadal bismi illahi raxmaan raxiim eh, shalay haddaanan khaldameyn waxay joogto laga hadlayay ahayd ma la samayn karaa ifta ummaddu ku midaysan tahay eh, de horta haba la sameeyo horta culimmadu ma midaysan yihiin ba afkaar ahaan iyo madab ahaan iyo ma midaysan yihiin su-aashu wataa weeye xataa intiina meesha fadhida ini iga raalliya waxaan arkay sagaaliyo sagaashankii magaalada rabaad aan mar dooro u tagnay waxaan arkay qolo mutakharijiina oo amba asar ka soo baxaan amba madiina ka soo baxaan amba islamabada ka soo baxaan meeshay doonaana ka soo baxaane dib koosh loo siinaayo oo la leeyahay qiraadaad akhrii kartiin ma jirto ilaa qiraa'ada waddanka maroog laga akhriya mooyaane mana iftoon kartiin ilaa iftaha waddanka amba maalikiya ma xasuusta iminka xaaliyan madhabkooga inuu maalikiya yahaan u malaynaya haddaanan khaldanayn ma iftoon kartiin bimacnaa su-aashu waxay tahay bismi illaah qolada eh, maamulka ilaah idin barakeeyo way wanaagsanaan lahayd haddii codka aad naga hagaajin lahaydeen maxaa yeele hadda nuux intuu hadlaya hadalkiisa waadix ma ahayn oo eh, ma inaan maqli karin baaraka allah fiikum waxaa laga yaabaa inaad idinku maqlayseen laakiin innaga ma maqlayna baarak allah fiikum marka codka waa ficnaan lahayd laakiin hadalka waxaan ka fahmay nuux eh, ma la samayn karaa eh, ifto halkaa loogaga hadlay qadaayaadka innaga ina haysa ee fiqiga ah culimmadu sama ku midaysan yihiin masalada iyadaa ka madab ahaan soo intaan maha nuxorka hadalkaaga maxaa dheer wax kaloo dheeri ma jiro laakiin khaasatan tan guryaha dee innigaa yurub jooga haddaad codkayga maqlaysiin innigaa yurub jooga waa inaad qaraar cad ka soo saartiin baa baynu lahayn maraakiibta loo qaybiyo ayb gaar ahaanna si practical loogu sii dhaadhaco arrimaha la xiriira guryaha iyo wax la mida su-aasha iyada ah waxaan ku hormarinayaa dabcan xaggaan usii dhaqaaqaya xaggan usii dhaqaaqaya sheekh yuusuf kusoo dhow baaraka allah fiik الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد diinta islaamku waxay leedahay waxa la yidhaahdo qatciyaad iyo danniyaad masaa-isha qaarkood waa masaa'il go'an oo aan khilaaf lahayn weji nadarka iyo aragtidu ay isku kala gedisnaan karaynin maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay aasaas xoog leh oo nas cad ah walaa ijtihaada maca nas naska asagoo jira ijtihaad lama ogola iyo maskaxda bini aadamku sababkii ilaahay subxana wa taala u soo dejiye weeyaan diinta lama bedelayo wadaadada iyo culimmadu xaq uma laha diinta say rabaan inay u dhisaan ama u dhigaan waxay doonaan ay ku dartaan waxay doonaan ay ka yareeyaan diinta ilaah baa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala culimmadu waa muballiqiin alla wuxuu yidhi bay gaarsiinaya waa weriyaal weriyuhu warkaa loo soo dhiibo unbuu gudbiyaa soo ma waxba kama bedelo haddaad fahamku waxaan leeyahay waa weriyaal culimmadu wixii ilaahay u dhiibay rasuulku sheegay oonbay wariyaan ee macna ma dhaliyaan ayagu yacni ma keenaan fikradda ma keenaan marka laga fiiriyo waxyaalaha qadciyaadka ah oo aasaaska diinta islaamka maalan yurub oo kale waxyaalaha inoogu dhibka badan oo inoo haysta oo aanan suurtagal ahay inaan wax ka bedelno maalinta jumcada ka mid a ah, hadday isu tagaan fuqahada dhammaanteed ee yidhaahdeen maalinta jimcada aanu rarno ee axad aanu rarno ama ma garanaysaa sabti aynu rarno waxa weeya waxba kama jiraan waxba awood uma ay lahaa arrintaas soo saxa maaha fasax sabtigi waa fasax axaddii waa fasax salaaddii jumcad waxay ku soo aaday wakhti maarata la shaqaynayo haddaan intaas u tagno aynu idhaahno ijmaac waxaan samaynay waynu rarnay salaaddii jumcado sabti baan u rarnay takfiiran liacdaadi almuslimiin muslimiinta dukanaya saan ugu fudayno oo dad u farabadinno waxay noqonaysaa salaaddaasi hal bacaad lagu lisay noqonaysaa waxbana ka jira mayso maxaa yeelay majaalkii oo lahaa ma aha xaqay u leeyihiin muslimiintu ma aha masaa'isha qaarkeedna waa masaa'il aan go'onnayn ee ay dhici karayso qofka faqiihaahi ama oqon u leh shareecada inuu maarata qiyaaso masaladaana inta ay la eg tahay ou qiyaasi karayo weeyaan oo maarata masale qadciyaad aan laskuna khilaafi karayo masaladaas ee wajahatu nadarku isbedeli karayaan waxaan leeyahay dadka degan yurub masaa'isha qaarkaah oo go'an oo marka qaarkood timaada oo duruufta iyo waddanka ka dhashaahi majaalis baa jirta Eh, waxa weeyaan hore waa laga jawaabay kutubtu waa buuxaan mujalladaad baa laga qoray majaalis cilmiyaa jirta ijtihaadkii fardiga ahayo halka qof ah maanta ma aha waxa weeyaan jahaabido iyo rag birarka calaliyey oo fiqiga ku ficeel dheeraaday oo aqoon u lahoo garan karaya masaa'isha meesha lagu xirayo iyo magaraas waxay noqonayso raggaas baa maaragtay jira maanta majaalis fara badan baa jirta culimmada soomaaliduna noocaas bay ka mid yihiin marka waxay oon u baahan tahay masaa'isha qaarkood ma dhahay waa maxsuum oo la isku wada raaci karayo oo ilaahay subxaana wa taala nicmadiisay ka mid tahay inaan isku raacin dadka maarata masaa'isha ijtihaadiga ah leanna waa soconaysa noloshay la soconaysaa maalinba waxbaa ka bedelmaya wax cusub baa imaanaya soo sax maaha marka masaa'ishaas mushkila ma lahaa ninkii u baahan masalo gaara ah ay qabsato ee aan maarata majaalistii iyo majaamicdii cilmigaa u laaban karin ha u yimaado ragga aqoonta ula doctor cali iyo ragga jooga ha weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuun ah, dadka ahlucilmiga ah la weydiya laakiin macnaheedu ma aha masaa'isha inaan la bislayn ama aan la caalayn ma aha ma jirto masale baxi u baahan maanta oo aan wax laga qorin ma jiraan maarta oon laga baarinin wallahu aclam jaza allahu khayran sheekh yuusuf tabcan masaladu soo wuxuu inay u baahan yihiin maraajic markay loo gudbo iyadoo aanan kusii fogaanaynin waxaan u baahanahay su-aasha kale markiiba in loo gudbo baaraka allah fiikum sheekh muuse kusii gudub ah, maxamed cabdi sheekh abu talxa iyo sheekh mustafa haddii ay iman lahaayeen ficnaan lahayd eh, ah, maxamed cabdi waa raggaa shala qoray adiga fadal bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi xuseen su-aashii shalay culammada la weydiinaayo ayaan daba socda ee ku oglaheed arrimaha guri iyo bisashada iyo wax lamid ah wadaadada sidaan ogahay culammada soomaaliyeed aad bay soomaalida u ixtiraamtaa waana ka dambeynaa waxay noo sheegaanna waan qaadanaa dhibaatada meesha taalla waxaa weeye dadka hadda ku nool waddamada iskenefiyaanka ama khaasatan norway dhib badan baa ka haystaa xagga degaanka shalayna wadaadka wuu ka dhawaajiyo wuxuu yidhi wakhtigii asxaabta diinta ay soo degaysay timir baa la cuni jiray teendhaa la seexan jiray arrintan meesha taalle aan ku noolnahay waxaan ku noola nuur boland baan ku noolnahay waa dhul aad u qabow meel teendha la dhigan kara ma aho gaaladii iyo guryahaan la nooleena dadka soomaaliyeed waxaa lagu qasbay gurye inay la qaato dhib weyn baan lagu jira ubadka in uu ku sugan yahay waan kala hayaamnay afarta jahe oslo waa la kala guuraa wadaadka meesha nala jooga miskiinka sheekh cali asaga laftiisu dhowr jeer baa su-aalo soo weydiinay wuuna ka gaabsadaa waayo arrinta waa arrin u baahan weyn oo u baahan culammada inay maarata isla meel gaaraan keligii go-aanka ma qaadan karo hadduu wax dhahana keligii tuka cumbar lagu noqoni waa wada dhantihiin maanta culammada fiqii ku takhulustaa fadhidaa doctoriin baa fadhiyaa arrintan soomaalida dumarka meesha fadhiya iyo raggan ininka maanta inaga warsugahayaan dhib weyn baa jiraa dadka guryihiina waa lagu qasbaa waana laga qasbanyahay wax la sameeyana waa laayahay inigana maxaa dhahdeen guri lama qaadan karo oo sidii dadku u noolaan jireen asxaabtii lamid baa mar walba marka maxaa loo bahan yahay isbabar dhigtaan nolosha maanta lagu jiro wacyi rasmiga aad fiirsaan baa loo baahan yahay tan kaela shalay waxaa la yidhi ardayda iskuullada dhigtaan ee jaamacadaha dhigtaan lacagta s s tda sweden laga dhaho ama anagan aan dhahn loona kaasaha ma qaadan karaan soomaalida ilmo badan bay dhashaa siddeed cunug sagaal cunug baan dhalnaa ilmihii tromso tronheim bergen bay jaamacadu u aadaayaan ma awoodid ilmahaada inaa dhahdo lacag ayuuta ama hagbad u gashood kaga bixisid sideed cunugoo jaamacada wada aaday dee horaantiina maasha allahu aad baan u dhalnaa waa ogsoontihiin marka ilmihii haddii la dhaho lacagtaa ma qaadan karaan oo dee wax bartaan khasaare ayay ku sugan tahay waxbarashadoodii aqoontoodii dee maxaan u aragnaa ilmihii lagu dhiirigelinaya waxbarashadii inay waxbana dhiganin oo la leeyahay iska jooga gurihim oo markaa aan noqonno anagoo horaantiina lagu xamanahay dad aan shaqaysanin ubadkii wax soo bartay oo iskuullada si fiican u baasanaya jaamacada aadi karin xaggii lacagta daraaddeed arintan maxaa loo baahan yahay culammada inay ka dhawaajiso si fiican fiqiga iyo arrimaha u dhexgasho insha allahu tacala asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu weli waxaa moodaa technically in codka uu nagu soo noqonayo waxaa moodaa hadalka duuduubahaan inaan u fahminama innaga si fiican u maqli mayna allah fiikum ha moodina inaan isdega waa maq laakiin xoogaa eh, su-aashan waxaa mooday shalay inaanu ka jawaabn labaatan sana inaan nasuga ku heshiinaan mooday weli laakiin waa soo taagan tahay bal weliya waxay taagan tahay guryihii iyo waxbarashadii duruuray taagan tahay waa duruura idinkana waxay soo taagan tihiin waxaan lama qaadan kara bal halkan kusoo dhaway sheekh maxamed xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta towfiiqdii khayrka wanaag allah na waafajiyo xaqa iyo nuurkan allah nagu toosiyo allah nagu sugo annagoo ku sugan allah nagu dilo walaalahay shala war la idin dhammeeyey sheekh yuusuf iyo sheekh cali ilaahay cumrigood allah barakeeyo ribo ninkii dagaal u diyaar garoobaaya asaga iyo rabbulcaalamiin albaabku waa furan yaha ninka raga laba xaniyood adaa jeebkeeda waxay ka soo saarta aad ka jirta soomaaliyaad tihiin kelmad aan shala rabay sheekh cali a wax yar ka taabta wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa joojiyey kaa xarimay albaabkii lagaaga aad uga bixi lahaydna waa lagu diyaarshay laalaab ha aadin war tiraad ka badateen xoolo idinkuma yara xoog idinkuma yara ayuutaa taqaaniin ayuuta gurya maxaa u samaysi oo qaanuun leh toban nin labaatan nin hadday isku duubmaan toban sano gudahood guryaa gadan kartaan rag sameeyaan ogah laakiin waa rag isdhaarsaday qaanuun ama banki ha noqoto qool lala heshiiyo looyar leh ayna ku tasarufi karin tobankaas lacagta ay hal mar aysan wada bixin karin ilaa kulligood ay isku raacaan maahan dhul bannaan intaa gadataan sana sanadu dhisa sheekh xalaal haddii hataa cod loo qaada nooroy maanta la liraa xaaraan waa la xalaalaynaa wax soconayo ma leh waxaad ku fikirtiin xaaraan mar kasta xaaraannimadeeda joogi haddii hataa reer galbeed oo dhan caalamkii oo dhan oo u codeeyo oo cod loo bedelo ilaa meeshaan codaa ka jira sooma shala wax xaaraanah birita xalaal noqon marka walaalahay noqdada ku saabsan guryaha ragga ay dhab ka tahay inay guri ay gataan ay rabaan tiradiinna isku duubma meel ammaanada iyo wax walba hadday dhab idinka tahay laakiin haddaad laallaa rabtid albaabka jahannamo qofa laga celi layo ma jirta iska celin ribo nololna ku raaxaysa maysid guri kuu deganaa maayo waxaad raanaysa meelaad ku degtid qabow ka gashid wallaahi gurigaada asoo gudihiisa diirnay jahanamaa kuu soo geli maxaa kuu geeyay isu taga tagaasiyaa ku gadatiin intaa isu tagtaan guryaha maxasada lou yeeli laadihin ayuutaa taqaanin ayuuta khayr furta guri aad ku wada gadataan hal dhuloo bannaan oo waasic ah oo dhul gurigiiba villo ay qaban karto iibsada marka hore sanadkiiba hal door hala dhiso bis wax yar kadib aa guryo ku yeelanaysid laakiin haddii layska daba wareegaayo waxa la raadin wallaahi waa ku dhaarana qof walbuu ogya waxa inay xaaraan yihiin laakiin wadaad kaarka u xoqow raadin maaha taas sheekh xalaal waa xalaal waa caddahay shalaa laydiin caddeeyey xaaraanna waa caddahay taas guryaha bangiyo waxaa jira shal sheekha show idiin sheegay u yimaadeen ay fiiriyaan isla fiiriyaan kan ugu macquulsan waayo guriga ta'jiil waa ku gadan kartaa laakiin lacagtiisa inay degan tahay shan boqoloo kun suuq waxaa laga yaaba inuu ka joogo afar boqoloo kun boqolaa lagugu daray laakiin wax kugu darsamaya ma leh gurigana shardi inuu magacaadu saddexan ku qoran yahay ayaga warqadaha la laisla haysto maalinta arabta rabta aad gedi kartid marka xor awta ma ogola waddama aan ka nimid bangiyaa isku dayay inay xalaal boqolkiiba boqol furaan waa loo diiday muslimah waa gaalo waayo adduunka dadaa ragga wareerinaya koox yaraa wax qasaysa dadkan inay addoommo u noqdaan marka walaalahay arrinta ku saabsan guryaha ayuuta furta rag isdhaarsi labaatan toban boqol isu taga wax yara wax ku gedi kartaan ama arrinta daraasada reerka hadduu sagaal yar siduu walaalkay sheeg ka soo qaad cunug cunug ha la isugu tago ha la soo saaro hal cunug jaamacadda ha laga saara kan kale hal laysugu taga ha laga saaro ha shaqo bilaabo ha laysgarabsado adduunka dadkasta ay wax ku soo saartaan muslimiinta ogaada laakiin annaga markii keli noqota ragaa nahay laakiin markay wadartaa laysu keeno tahay inkaaraa nagu dhacday hadda fatwa walaalkay ka hadlaya in la sameeyo cilmi naguma yara culummo naguma yara marka in sha allahu tacaala laakiin waxay u baahan tahay fatwadii dowlad ummad isku duuban intaasoo dhanna waa la la'yaha waase imaan in sha allahu tacaala jazakum allahu khayran w sala allahu calaa nabiyina muxamedin wasaxbihi waslem eh, dib qaar ka midihii waa loo soo celin doonaa bal hor su-aalahana dad marna waxaa laga baa inay iyadu keliya soo laalaabato haye su-aasha kale gudbi macalin ah. qaybta waxaan u malaynayaa gabdhaha xaggooda in gacanta laga taagaya ma garanayo Ah, dumarka meeshii loogu talagalay miiskii iyo mikrofoonka uu yaallaa laakiin wuu maran yahay ah, cidaan gaari karo oo gacanta taagaysana ma arko marka gabdhuhu haddii ay u baahan yihiin in loo dhiibo waxaa ficnaan lahayd inay meeshooda kusoo dhawaadaan mikrofoonka iyo miiska waa u diyaar ah, maadaama aan anigu dadka su-aalaha ama ka soo qorayo ama aan idiin dhexeeyo dadku masalada ribada inay xaaraan tahay waa idinla qaateen wayna og yihiin laakiin waxay leeyihiin duruufaha adag ee jira ee aanu sharaxnay iyo qaar aanan sharaxi karin ma jiri kartaa meel la odhan karo daruuriyaad oo inta culimmadu qiimayso looga bixi karo laakiin masalada inay xaaraan tahay oo aan la geli karin waa idinla qaadana waxaa dhici kartaa waalidiinta qaar aan la kulmay inay dadka qaarkood haystaan ilmo xanuunsan oo dowladdu ay ku yidhaahdaan ama waa laydinka qaadaya ama guri u qaada marka duruufaha gaarka ah ee yimaada sida loo daweyn karo waxaan jeclaan lahaa culimmadu insha allahu tacala inay qodobkan ka hadlaan su-aasha saddexaadna waxaan u dhiibayaa maxamed cabdullaahi falataqadam waxaad u dhiibtaa insha allah sheekh abu talxa iyo sheekh almes labadooda bal hormari Uh, alxamdu lilahi wabacd eh, runtii maana ku intibaahin anigiyo sheekha waan isku yar jeednay markaa eh, maana ku intibaahin mas'alada marka laga hadlayay eh, sax fiqhu laqaliyaat waa wax jiri karaa markii laga hadlayo fiqhu laqaliyaat laakiin xuduud bay leedahay fiqiga laftiisabaa xuduud leh marka waxaan jeclaa biidn illahi tabaaraka watacaala masaa'ilka noocana doctor axmed araweys iyo sheekh yuusuf iyo inay taxliiliyaan in sha allah baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eh, siduu walaalkeen hadda ka dhawaajiyiba inay ribada xaaraan tahay qof isku hay ma laha oo qof kasuu og yahay waxaa raba inaa ku darsadoo keliya eh, dadka waxaa u malaysa inay sugaan ilaa daruuriyada laga gaaro oo qofka waxba kasii ballaandegiinna asagoo kasii taxadirin ka hor waxaa arkaysaa in e, reer deriskaaga ama asxaab tihiin lagu qasbo inuu guri qaato oo guri laga kirayn uu waayo adiga adigoo og ah waxaa sugaysaa ilaa adigana oo lacagtii inta la egeed waxaa jirta in tagta hadday kusoo gasho guriga laguu diidaya kumuunaha ah laakiin dad badanoo intaas soo gasho birbaad deganaa joog daruuriin ma taha waa su-aasha meesha taagan daruuriin miya adigoo heli kara guri ijaarah imisaa degan guri ijaarah oona lagu qasmin guri kumuuna ninka deganaan lagu qasba inuu guri kardego way dhici karta ilmo badan haysid laakiin weli haddii aad kasii taxadirtid adiga xaaskaaga hadaa wada shaqaysiin waxaa dhacaysa in intagtiinoo kordho oo lagu dhaho guriga waa ka guuraysaa laakiin waxaa ka taxadiri kartaa in tagtigaaga inta lagugu talagalay inay kusoo gasho aadan waxba intaasu iska ekiis waayo waxa kusugaa waxa waaye inaad raba u bariirtada kusugaysa marka waxaan ku dari rabo keliya waxa waaye in balan qafka uu yeesho oona kasii taxadirta biyo kusoo gaarina laiska moosaa inaad ka sii taxadirtid oo ku fikirtid in tagtigaas inta kusoo galleed sannadaha soo socda maxaa sameeyaa ugu hortagi karaa inaa raba kaadaan dhanka loona kaasaa raba inaa ku daro ardayo badanaa jiro oo qaadan loona kaasaha istibaan keliya ku ekaystay aana dayn qaadan oo isdabare norwejiga norwejiga aan la noolnahay ilmahooda sanaday fasax qaataan laba sanay fasax ka qaataan jaamacadda si ay u shaqaystaan lacagtay ku dhigan lahayn jaamacadda iyagoo gaala ah waxay ka taxadirayan markaa weydiisid waniba maxaa sanadka u joojistay wuxuu ku leeyahay aniga waxaa rabaa inaana diinta igu badan oo waxaa rabaa inaa soo shaqaysto oo lacagteeda ku galo marka waxaan dhihi lahaa norwejiga hadduu gartay inuu shaqaysto asagoo aabbihii hooyo caawinaa haysta oo sistem haysta uu diidan yahay diinta adigoo muslim diinta lagu diiday inaa u bereertid aad aadid oona laba sanno ka baaqano si aa u shaqaysata lacagtaa ku gali lahayd waxau arka adigaa fikiri waysad adaa dadaali waysay waxba culimmadayaa lagu qabsan daruuriyo waayo waxaasaa lagu qabsan assalamu calaykum baarak allah fiihi dabcan eh, waxaan u malaynayaa in walaalkaas wax badan fahmay oo ah kayska marka laga hadlayo culimmadu masaladu masale cad waay saad idinkuu sheegtay inaad la socotaan halka waxaan u fadhinaa xuluul rag economics bartay rag waxbartay intubay ku jiraan afkaarta in la isku keeno eh, mahaal waaqicana uu keeno laakiin hal arrin aan ku daro maantana waxaa lagu meeraysanayaa daruuro daruuro maxaa la dhahaa daruuradu haddii la yidhi tubiixu lmaxduuraat waxaa daba taal tuqadar biqadariha laakiin intaan daruurada la laysla gaarin annaga situation ahaan daruuro ma gaarnay waxaad og tihiin dastuurka waddankan waxaa ku qoran qof walba xaq wuxuu leeyahay meel uu seexdo iyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo inuu hayo maalinka aad aragtid alaabtaada bannaanka taal inaad sheekh su'aal weydiisid waa qalada daruurow laakiin inta aad guri heli kartid daruurada weli mayna gaarin marka baashan culummadan yurub bay ka wadiyimid waa idinla socdaan marka yaan maantana lehin waa daruuraysannahay oo baashu indhaha indhaas iyagu xitaa way fahamsan yihin marka ha marka in wax laga dhadhacayn kara ma maba hawshaas marka daruura maxaa la dhahaa waan is ognahay maalintaad aragtid ama maalinkaad aragtid alaabtaada ee sariirta bannaanka lagu soo tuura ciyaalku ay qabowga joogaan way weydiineen masaladaas waa waa waa baktigii ku bannaanaa oo kale hadal kama taagin laakiin ma gaarin xadda daruura waxaan u baahannaha wey mawduucana dabcan layskama fatwoodo iyadoo aan qaanuunkii la daraasayn awdaacdii la daraasayn circumstanska waddankaana la daraasayn taana runtrugii baanu ka hadalnay biidn illahi subxana wa tacala sheekh yuusuf aan kelmad ku daray ku dheeraan maayo sheekh cali khayr allah siiyo waxaan ogahay in badan horta dadku daruuro ma yaqaaneen sharciga wax la yidhahdo waa wixii khaansiir loo banneeyo iyo khamri cabitaankiis daruura markaan ka hadlayno naf ay dhabaxayso labo dadka ka hadlaya daruurada riboo dhahaya horta guryahaad soomaaliya kuleedii soo iibiya fahmaysiin iyo dhulkaa ku jira nin walbaa guryahonta xagga ka dhistay ayuu leeyahay xagga daruur baa iga haysata oo horta kuwaa soo iibi alaabta xaggaa la soo qarxiyo horta baarak allah fiik taa marka ay markaas kadib aan isla iman doonnaa insha allah qodobka kale biidn illahi subxana wa tacala doctor cabdibaasid baan kelmad siinaya insha allah أحمد شيخ أحمد اقترس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بعد beri hore kutubaha dadka islaamiyiinta ay qoraan oo mashaakilaadka iyo kutuba akhrin jireen waxay dhihi jireen mushkilo aan shareecada islaamka ka abuurmin ee dhaqamo kale ka abuurantay hadhow haddii la yidhaahdo islaamka ha lagu daaweeyo gardaraa ka imaanaysa sababtoo ah marka horeba bayco islaameed iyo bayco sharci dhexdeed mushkiladan kama dhalan meel kaley ka dhalatay waxaan ka wadaa maalan sharciga islaamka horta gaalo inaan la degno noomaba ogolaba anaa barii'un miman sakana bayna daharaaniy alkufaar u dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay laa yatraa'a naaraahuma soomaaliduna waaba ka mahmaano waxay yidhaahdeen deriskaa diintiisoo kuu yeelaa ama deriskaa kumana caddeeyo kumana madoobay diintiisoo kuu yeelaa marka shaki waxaan lahayn meel aan lagu ogolayn marka horeba haddaad timaadid oo sharci darro ku toogtid adigii baaba sharcigii ka baxsan sharcigiiaan haddana ku habaynaa macquul maaha haddana inaad tidhaahdid waxaan ku tacadiyey sharcigii ayaan shalay ku soo tacadiyey oo mas'alo ka mida ah inaan gaalo dhex deganaano oon ubadkeenna aan keensano loona jeedo wixii nabiga uu ka digo calayhi salaatu wasalaam ayaamihii hore waddanka lagu cusboonaa oo dadku ay shaqaysan jireen xamaasada dacwada ay jirtay waxaa la islaa waaba kanaa meeshaan yurubaaba dacwo fiican ka socotaa laakiin cabbaar markii la joogay ilmihii ay soo koreen dadkii hore ay daaleen ee mashquuleen dacwadii wax yimaado la waayey masaajid wax ka faa'iista la waayey ilmihii meesha ku kore wax walba iska dhaafe maaragtay ilxaad iyo tashkiik alla ay ka shakisan yihiin ay ku koreen ee laga yaaban yahay su'aalaha ay ku weydiinayaan iyo waxyaalaha ay ku weydiinayaan dee dhibkii hadda waa la arkay waana ay maaragtay muuqataa marka haddana in la yidhaahdo sharci la'aan aan ku soo galnay sharcinimo kale aan ku darsano sharci darro kale waxyaalaha muxaramaadka wixii shirki ka soo hara iyo taariku salaadnimadu ribada wax ugu weyn bay ka mid tahay imaam maaliga ninaa su'aal weydiiyey waxaan arkuu yidhi nin khamro intuu cabay maaragtay dayaxa laacayo oo leh dayaxaan soo fujinaya markaasaan waxaan ku xila dalaaqou yidhi haddayba khamrada wax ka xun ka xaaraan xuna ay jiraan inuu xaaskiisu ka furayayo ku xila dalaaqo imaam maaligaa loo tago waxaa layidhi ninkaa xaaskiisa ma ka furantay mase kama furmin aayaadkiibau fiirfiiriyey xaadiidtii waxau dha niyo xaas waa kaa furantay maxaa dhacay khamrada xaaraan waxaa ka horo ribada ilaahay wuxuu yidhi fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih waxba dagaal la ogeysiiyey ribada ayaa ka jirta marka ikhwaani culummadana ha dambaajinina adinkuna ha isdambaajinina waxa weeye waa jiraan dad hadde waxaan iska xalaaleeyo ama carab ah ama soomaali ah soomaaliduna waa ka gabayday oo nina wuxuu yidhi culummada un sidaas qaar baa qaadanoo falane ayagoona qawiga gaari baa loo xulay ayuu dhaha ayagoon qawiga gaarin ayaa qiilka loo xulay soomaalida odayaalkii waa ay yaqaaniin dad mas'alada qawiga oo xoog gale ee maanta ma arkaysaa naska haysata ictimaada iyo dad meelaha qiil loogu raadiyo timbiin in la rabo qiil loogama waaya yidhahdaan soomaalidu yaa marka calaa kulli xaal daruuro qofka guri ribo ku qaadan kara wuxuu heli karaa soomaaliya inta u guuro inuu iska dego oo dhulkiisiiba oo labadii sharci darraba isaga baxo gaaladii uu dhex joogay iyo dembi ku soo goorsado lacagtaa ribo ku qaadanaysid ku guur ee dhulkaagii u guur ama dhul muslim u guur ee markaas ku noolaaw marka baaraka allah fiikum su-aasha kale u gudubmaan dabcan hablihii baa soo fadhiistay marka kusoo dhowaada weliba saddexdiina su-aalood insha allahu tacaala israacsada maadaama aad muddo maqnaydeen kusoo dhowaada waqti baa kusoo dhawaada bismi llah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha rabo inaan weydiiyo sheikha waxa weeyaan in sheikh maqaaxiyaalka yani waddankan ku yaalo waxaa jiro maqaaxiyaal yani dad muslimiina ay leeyihiin marka qaar wax cunto bay ku dhahayaan waa xalaal tan ku dheganna waa khansiir soo yacni ma la gada karaa oo xalaal miya su-aasheeda waa taa asalamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha labaadna waxa waaye sheekh meesha aan ka shaqeeyo mararka qaar waxaa la keenaa hiribka qaansiirka marka taabashadiisu xaaraan miya mararka qaar waxaa dhacday inuu qof ii dirsado aan usoo qabto marka taas maxay diinta islaamka qabtaa su-aasha saddexaadna waxa waaye dukaan oo wax xaaraan iyo xalaala lagu gado ma laga shaqayn karaa dabcan su-aalaha gabdhaha waxaan filayaa inaad maqlayseen su-aashu waxaa weeye meelaha laga shaqeeyo sida meelaha dadka waaweyn lagu hayo xanaanooyinka oo kale waxaa jira mararka qaarkood cuntooyinku xalaal bay u badayen lakiin waxaa laga yaabaa inay cuntadii ku jirto doofaar oo kale marka haddaan meesha ka shaqeeyo ma ka shaqayn karaa oo ma qaadi karaa oo qofkii ma u geyn karaa سعيش الكواد سعيش كواد هاوي سعيش كواد محل مطعم كاهي مطعم كده حلال اوكي maqaayadaha ama restaurantiyada dabcan waa iyadii oo kale dukaamada sidoo kale dukaamada laga shaqeeyo haddaan soo ururiyo su-aasha koowaad am xalaal iyo xaaraam gadaya su-aasha labaad taabashada khansiirka su-aasha saddexaad dukaan xalaal iyo xalaal iyo xaaraanba leh ma laga shaqayn karaa su-aasha koowaad waxaa iska leh sheekh sultaan bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah الsalaaةu wasalaamu عalى nabiyina mxamed وعlى alih وsaxbihi أجmaعiin su-aash oo ah qofku ma ka shaqayn karaa xalaal iyo xaraam isku jirta bimacnaa shaqada aan hayo oo dukaankan ka qabanayo wax xalaalana way ku jiraan wax xaraanana way ku jiraan arrintu markaay sharciga qaacidada ka tijiyiin waxa weeye culimmadu hadday kulmaan shay xalaal iyo shay xaraama isku darmaan shay najaas iyo shay daahira shay fiican iyo shay aan wanaagsanayn had iyo jeer waxaa la qallibaa jaanibka shayga xun marka waxa weeye calal aqal haddaad meesha aad ka shaqaynayso adigu aad ka shaqaynaysa qaybta xalaal oo kala haatay xukunku wuxuu ku tacalluqaa shaqadaada kuma tacalluqa waxa meesha yaalla iyo mishaaradaadu meeshay ka imanayso marka haddaad adigu qaybtaad ka shaqaynaysa ay tahay sooc kala haatay oo xalaala hadday tahay waxaagu waa xalaal haddii ay xaraanta tahayna waa xaraan labada u dhaxaysa isku jirka markaas baa walaxya yeelanaysa waxaa dhici karta inaad fadhido kaasada markaa boqolkiiba hal ay ku soo marayaan shay xaraama ah. boqolkii sagaal iyo sagaashanna ay yihiin waa xalaalah hadda aqlabiyaddii wixii xalaashaa ah leh kollay waxaa fiican inaad ka fogaato oo man istabra'a lidiinihi faqad faman irtaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi xadiiskii alxalaali walxaraam markaa shayaalkii muushabahaadka u dhexeeyey haddii laakiin meeshii ay intaad shaqo kaliya wax ka raadsanayso aad joogto bersentaajka intaas xabaddaas soo raacaysa xalaan ma ahay xaraan bay noqonaysaa ma inaad gaar iskaga bixisaa markaad xoolahaaga iyo xaraanta aan iskaga derin hadday isla eg yihiin ama ay labadii isku jiraan runtii sida qalbigu ku degayo qaacidada aan sheegnana waafaqsan waa inaad ka tegto weeye ood markaa meel kale oo kuwa xalaala aad ka raadsato wallahu tacala aclam sheekh almis khanziir ma taaban karaa bismi illah alxamdu ala rasuulillah doctor cali madax wuxuu arkaya anuu soo jeedo way soo jeedina mar walba jazaaka allah khayr baaraka allah fiikum dabcan khansiirku waxa weeyaan waa najaasa muqallada waxyaabaha waa najis weeyaan ayuu yahay cunitaankiisuna maxaytole waa inaga xaaraan saynu wada ognaho waa macluum min addiini bidaruura markaa ka shaqayntiisuna waxay la mid tahay xaaraan maqtaca weeyaan ama iibitaankiisu ama jarjarkiisu maxaytole ha noqoto laakiin meel aad ka shaqayna sidoo dee subarmaakediyo waxaasoo midhan ah in allaale intii aad ka fogaan kartid inaad ka fogaataa kuwa asal ah waana shay najisa wallahu aclam jaza allahu khayran su-aasha ku xigta cabdirasaaq maxamed ismaaciili waa hagaag abu dujaana maxamed aadi maxamed amiin nin dhalinyara asalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu su-aasheedii waxaan rabaa laba qaybood u kala saaro kulle barnaamijkana iyo muctamarka in badan waxay ku socotay ama ay halbowlaha u yahay dhalinyarta marka waxaa rabas labada su-aalood bal inaan kulle maadaama aanan nin dhalinyara arrimaha iga guuxay bal inaan culimmada maaragtay aan taladooda qaadano arrinta koowaad waxay tahay saad ogtihiin kulle hadda waxaa laga hadlaya guryo iyo wax la mid ah kulle guryahana dad ku noolaada ay u baahan yihiin marka anu waxaan isleeyahay marka hore bal dadkaan ku noolaan lahaa gurigaas marka hore marka hore inaan islaaxino dhallinyaro badan baa jiro oo bannaanka naga maqan ama ha noqdaan kuwo jidka ka qaldamay wiilal iyo gabdhaba ah. ama ha noqdaan kuwo ilxaadnimadii raacay ama jaamacadaha dhigta marka haddaan eh, aanu nahay dadka soomaaliyeed oo ku nool gaar ahaan skaneevianka iyo qurbaha maxaan barnaamij u haynaa oo aan ugu soo celin karno dhallinyartan naga tegay diintooda aan ugu soo celin karno mise ma nagu jirtaa macnaa talada in aan dadka dhallinyarteena naga maqan ama ha noqdaan kuwa bannaanka ku joogaan inay siaan u soo celin lahayn barnaamijka ma ku jira haddaysan ku jirinna waxaan isleeyahay waxaan u baahanaa inaan haddaan bal aan ka fikirno aan talada isku darsano ilaa waxaan ogahay mar waxaa jira dhallinyaro carruurta markii la qaadan jiray in badan xoog waxaa la saara jir sidaa loo soo celin lahaa laakiin kuwa waxaa jiro oo weynaaday laakiin celin karnaa waa su-aasha arrinta labaad waxaan xasooshay abu dalxa mar inay jirtay eh, wiilashay gabdhahaba inay laisku dari jiray ilaa hadda waxaan aaminsanahay wiilal badan baa jokol anigi waa alxamdulillah waa guursaday lakin waxaan isleeyahy bal walaalaha bal waxyar ugu hadal <laughs> eh, gabdho badan baa jira gurdoona iyo wiilal badan oo gurdoona laakiin haddana waxaa waaye siduu sheekha maanta sheekh yuusuf jidadkiiba ka khaldan haddii maraakiista islaamiga taladooda oo ku jirta in ay jidadka u saxaan oo usoo fudeediya ila waagii markaan joognay waxaa laisku raadin jiray qofkii wiilkii wuxuu dhihi jiray faamilkiisi baa wax u raadin jiray laakiin meeshaan faamilkii waxaa laga yaaba inuusan calaaqa badan lahayn marka eh, dhalinyarta sidee loo fudeedin karaa guurka marka baarak allah fiikum jazaak allah khayr jazaa allahu khayran eh, ninkaa dhallinyarada waxa dhan isagaa gartay guryihii sida lagu dhisi lahaa buu sheegay maxaa yaele haddii wiilga gabar la ysku daro shanshan boqoloo kun ay shaqeeyaan guri waaba gadan karaa soo ma riba la'aan marka mawduucaas bal sheekh abu talxa mawduucaas takhasuso leh kusoo dhowo bal baaraka alla see dadka la ysku waafajiyaa alxamdu lilah horta aad baan ugu faraxsanahay nadwooyinka noocan oo kale ah in dadka laga hadliyo mikroofankana loo dhiibo ciddii soo abaabushay ee ka dambaysayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana miise khaas ah oo runtii uu leeyahay mu'tamarka norway oo meelo badan ayna lahayn in la sii wado waan dhiirigelinayaa marka koowaad marka labaad ninka dhallinyarada ah maraakistu ma u hayaan wax khito ah oo ay dhallinyaradii ku baadigoobi doonaan ama ku baadigoobayaan oo dhallinyaradii kuwa leexday iyo kuwa xabsiyada ku jira kuwa shiishada cabbaya kuwa meelaha taataagan kuwa shaqola'aanta ah kuwa gaangiska ah dhallinyaradaasi ma loo hayaa mashruuc ama mawduuc lagu wacyigelinayo cid u fikiraysa ma jirtaa cid hurdada u weyday ma jirtaa cid fadhi intay iskugu timid ka wada hadashay ma jirtaa waalidiin dareenkaa qaba ma jiraan culummo dareenkaa qaba ma jirtaa ducaad arrintaa ka shaqaysa ma jirtaa arrintaasi waxaan qabaa ninkaa dhallinyarada ah su'aashiisu inay tahay mixwarka ama lafdhabarka runtii su'aasha ugu qiimaha badan su'aalahan caadiga ee fiqiga ahayn su'aal qiimo badan weeye kuwii soo socda waa arki doonaa sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa arrinkaa waa in la abuuro haddana sheekh cali uu ku dhawaaqo guddi aabbayaal iyo hooyooyin ka kooban culummo iyo ducaadna ay ku jiraan arrintaas iyada ana xaafad xaafad la yskugu diro tirakoob rasmi ana loo soo sameeyo kadibna lagu maalgeliyo dhallinyarada ay dhalinyaradu u istaagayaan dhallinyarada garanaysa dhallinyarada luuqada lagula hadlo dhallinyarada garanaysa dhallinyarada luuqluuqyada ay galaan dhallinyarada garanaysa dhallinyarada qaabka loo soo jiito bal intii lacag lagu bixiyo la yidhaahdo hebelow maanta waxaan kaa rabnaa asbuucan ama labadan asbuuc shan dhallinyaro ah lacagtaasna qaado oo shaah kula cab maqaaxi la fadhiiso meel kula ciyaar arrintaasi inay muhiim tahay in dhallinyarada la baadi goobo waa qodob aan qaba weeyaan qodobka labaad zawaajka iyo guurka hadda ka hor halkan waanu ka sheegnay in la sameeyo sanduuq dhallinyarada guurkooda besa qaabilsan waxaan baaq gooniya u dirayaa hooyooyinka meeshan fadhiya hadday raggii iyo culimmadii dhaqaaqi waayeen hooyooyinku inay ayagu sanduuq furaan kadibna sida mar kasta oo layskugu imaado mujtamarkana uu noqdo maalin mucayana oo dadka jeebkooda loo dhex maro lacag mucayan ana lagu gooyo dhallinyaradana lacagta laga bilaabo ducaadda lacagta laga qaado takaasiilaasha lacagta laga qaado hooyooyinku lacagtu ay bixiyaan laba kastoo isguursanaysa guurka in loo fududeeyo oo loo sahlo waxa weeyaan community muhiim oo isku xidhan baan nahay haddaanan dhallinyarada labadaa qodob ooga fikirin oo bannaankana aanan ka oga baadigoobin guurkoodana aanan ka shaqaynin tobankan sanee soo socda su'aalahan la isweydiinaya kuwa ka duwan ayaa la isweydiin doonaa eh, waxaan ku khatimayaa hal qodob eh, wareeg aan soo yargalay oo dacwadeed oo maleesiya ilaa austraaliya ah fikir aan geeyey baan rabaa inaan idiin sheego oo ah gabdhaha waxaan ku idhi muddo saddex biloodah adduunka dukaamada dukaamada alaabta gadaa waa la jebiyaa waa la jebiyaa marka qaarkood alaabta la gadayo bal gabdhuhu muddo saddex bilooda meherkooda ha jebiya baan ku idhi aad baa u mahadsantiin tilbuudha insha allah oo hadda tilbuud maa leedahay tilbuudka goormu bilaabanaya tilbuudku wuxuu bilaabanayaa maanta insha allah jaak jazaaka alkhayr insha allahu hal su-aala waqtiguu naga dhammaaday saad og tihiin su-aal bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan walaal la socday su-aal aan rajaynaya inaynu ku gebagabano insha allah xagga dumarka aniga waxaa aada ii dhiba meydideenna meydkeenna waxaad moodaa inaynu run ahaantii iska aqbalnay inaynu halkan iskaga dhimanno layna aaso laakiin inaynu ka fikirno maxaa inagu sii dhacaaya labaatan sannadood kadib dhulka waa laga saarayaa waa la gubayaa marka masaladaan anigu imika la waxa weeye gubitaanka lafahayga la gubaayo maxay diintu ka qabtaa oo qaybta kritigee maskaxdeedu way aqbali kari leedahay bal aqbalsiiyo dee amaan hagbad u galo maydkayga wixii lagu qaadaye iisi sheega insha allah asalaamu calaykum sheekh boor labaatan sano kadib waa lagu gubaa la yidhi kusoo dhawo sheekh isxaaq Hej, David Schries. bismillahi raxmaan raxiim sistamada oo ka jira ma garanayo noriye iyo sfariya inay isku mid yihiin laakiin annaga sfariya waa shan iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano haddii aad kusii jirayso meesha lacag baad bixinaysaa marka haddaad lacag bixisid intii rabto intaa rabto ku jiraysaa ma garanayo xaqiiqatan qaanuunka nooriye sida uu yahay waana familiga iyo reerka loo sii diraa qofkuna e, for forhanlin buu sameeyaaho inuu kula heshiishan labaataas marka la gaaro rignin baa lagu soo diraya sanadkii baa mar bixinaysaa kabacdi waa sanad walbaba xoogay baa la bixiyaa swidishku iyo nooshka labada waxaan ogahay kule waa jiraan marka taas waxay tusinaysaa inaysan ahayn wadagubid aysan maarata wax generaal ahayn waxay doontaa noqota halka hadaan soo gunaanado shareecada islaamku qofku haddii uu gaaro waqti jirkiisu ou baaliyoobo waxba lagama qabo lafihiisa meel inta la dhigo qabriga in la isticmaalo looguma talagelin dhulku inuu xabaalo isu bedelo ee basharka joogaahi inuu isticmaalo baqiic dad baa lagu aasaa intaasoo sano laakiin qofku markuu lafa noqdo xoogaa dhinac baa loo duwaa gubid maaha kaadli maayo ma bannaan qofka muslimka in la gubo bal nabigu wuxuu yidhi jebidda la jebiyaahe maydka laftiisu waxay lamid taha asagoo nooloo la jebiya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka laakiin waxyar baa qof ka soo haraya waxa dhinac inta loo duwo in maaragtay meeshii qof kale lagu aaso waxba shareecadu kama qabto xabaalana saasaa lagu sameeyaa dhulka la degan yahay in badan oo kamid a ah dad baa ku baaliyoobay oo maartagay waa ilaa dhulku waa buuxsami lahaa haddaan nooca loo nidaam wallahu aclam jazaaka alkhayr طabcan meel ranta loo qaatay meeshaasaa macquula wa ilan aakhiradii xataa rantaa taal baa la yiri o laiska daba tegay eh, runtii systemka inta eh, qolyaha bigravelsaha inay ka hadlaan bahayd laakiin labaatan sano markay buuxsanto waa lagu soo wacayaa adaa lagula tashanaya wixii laga yeeli lahaa markaasaad go-aankaaga dhiiban kartaa biidn illahi subxana wa taala gabagabadii intaynaan ka tegin eh, doctor cabdilbasit kelimad yar kooban oo arrinka guryaha ayuu ku darayaa kadibna waan soo gabagabaynayna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين arrinkan guryaha in badan buu soo nool noqday welina waa dhammaan laayahay culimaduna jazaahum allahu khayran wax badan bay ka sheegeen anigu waxaan rabaa dhowr su-aalood inaan anigana isweydiiyo idinkuna aad isweydiisaan haddii su-aalahaasi aan jawaab u helno wax badan baa noo fududaanaya haddii laakiin jawaabteedii ay nagu adkaato waxaa adkaanaysaa in arrintan xal loo helo eh, qadiyadan markaad mujtamaceena soomaaliya aad gooni u fiiriso eh, dadka caamada inta badan cudurdaar ma leh oo asagu ninkii wax u sahlaya ama wixii uu rabay helaya ayuu in badan uu aadaa waxaanan qarsoonayn oo dadkao dhan ay wada og yihiin in wadaadada soomaalida ah intay isu yimaadeen oo kuwa ka jooga dhulkan intaan ogahay ama maraykan jooga ama galbeedka jooga ay ka wada niqaasheen ooy taxliiliyeen oo isu yimaadeen oo ay go-aan ka qaateen anugu ma ogin waa dhici kartaa laakiin inta badan waxay ictimaadaan culimo kale waxay yidhaahdeen ceebna maaha qofka diintan ummadoo dhan bay udhexaysaa carab iyo cajam laakiin caamadu waxay kugu xamanayaan ama ay ku leeyihiin haddaa rabto guryahan iyo waxaan la taqa sheekh ikhwaanmuslimiina u tag haddaa rabto inaad guri iibsanina kuwa salafiyiinta ama wahaabiyiinta u tag waa xaqiiqa taallo bannaanka taallo aan qofna qarsan ka hormaynin labadaba darasaba waa dad culimaa dad ahlu khayra dad wanaaga laakiin fataawadooda inta badan ninba sheekha uu maxaa lulahaayo uu ka amar qaato iyo fatwadiisa uu bixiya inta badan laakiin dad khilaafsan waa dhici karaysaa ayaan dhoweyd rag wadaaddaoo masaajid imaamo kale ay isqabsadeen qaar baa iscaayay social mediaha war la isu mariyey waro badan baa dhacay waxaana sidaan wax ka qoraan damcay maqaal yado af carabiya soomaalida inta badan af carabiya kuma hadasho waxaan ku yidhi ma ka hadlayo maxalaalba mase xaaraan ma ka hadlayo sababta awooddeeda ma gaarin cilmigeeda ma gaarin sharafteeda ma gaarin wanaaggeeda ma gaarin xalaal iyo xaraan alla iyo rasuulkiisa iyo culimmada diinta taqaana ayaa iskale laakiin waxaan rabaa inaan ra'yiga cabiro qaabka wax u socdaan eh, marka mushkiladaasina haysataa eh, haddii aanay culimmadu isu imaanin oo iyagu wada hadlin oon wax isweydiinin waxba xal ma gaari karino fataawadan eh, la bixinayana ma horta fatwada fatwo jamaaci ahaa oo laleeyahay wixii intay mid oo dhan ama waa idinka wada xaaraan ama waa idin wada xalaa inaad guryo qaataan mise waa masale fardiya oo qof iyo laba iyo saddex iyo afar qof keliya u baahan weeye horta masalada in la caddeeyo waa laga maarmaan waxaa kaleto waajiba in la ogaado daruuradan la sheegayo intay qadarkeeda la eg tahay majaalka ay ku bannaan tahay intay socon karto waa in la caddeeyaa waxaa kaleeto muhiim jiddana in dadku ay ogaadaan nusuusta caamkaa markay masale khaas ay timaado looma deliishan karo marka inaad aayadaha iyo axaadiis rabada ku soo aroortay uu la daldalo oo masaladii khaaskaa ah aan loo soo dhaadhicin waxa weeye cillad jirta weeye waxaa kaleto waajiba oo islaamnimadu ayna faraysaa xataa culimmadii yidhaahdeen arrinkan waa bannaan tahay inaan diintooda iyo akhlaaqdooda iyo islaanimadooda iyo cilmigooda aan lagu xadgudbin oo aan la odhanin diintay sahlayaan diintay ku ciyaareen waa laga maarmaano waxaa kaleeto ka mid a ah mucaamalaadka ay shareecadu ay xarimtay kulligood hal cillay ka wad yimaadeen mise mid walba cillo gooni ay leedahay sheekh hal daqiiqo waxaa kaleeto waajiba inaan ogaano usrooyinka iyo reeraha soomaaliyeed ee dhulkan ku nool intee baa fuqaro ah nisbadu faqiirnimo intay la eg tahay intee arrinkaasi u baahan waxaa kaleeto waajib ku ah ee dadka meeshatan jooga ee soomaalida ee la waad iibsan kartaan imisaa shuruudaha bengiga ugu saaray ay bixin karaan ama ay awoodaan mal heli karaa wax badiila oo waxaanaan ahayn oo lagu gudgaari karo haddii shuruudo faasida ay timaado caqdigan wuxuu yeelanayaa waxaan ku soo khatibay arrinkayga soomaalida boqolkiiba sagaashan iyo sagaal nin walba soomaaliya guryo ayuu ku leeyahay ma arkaysid ninka odhanaya gurigayga intaan soo gaday baan rabaa intaan guri ku gatay toban kun baa iga dhiban laba kun baa iga dhiban see yeeli kara weli maana arag marka waxaan u baahannaha inaan dhiiranno oo aan idhaahno guryaha dubay noogu yaalla ama kenya ku yaalla ama soomaaliya ku yaalla aan cidna deganayn horta kuwa inaan soo iibinno hadday rug naga tahay oon diin raadinayno wey markii ay wax naga dhimaan daafilaya culimmadu albaabku waa sahalnaanaya haddii sidaa aan la yeelin iska dabawareegad ma dhammaanay jazakum allah khayr asalamu calaykum jazaaka allah khayr waxaan idinkugu bishaaraynayaa eh, berri oo sabtiya eh, iyo saa dambe dooddu way furan tahay adiga iyo ma aragtay yaanay ku ciilin su-aalihi ad weydiinla culimmadan waa diyaar waxaanu idinka daynay su-aalihii ahaa hoos baa la dhigay iyo intay ka baxda keliya tobig yaan laga bixin insha allahu berri way furan tahay baaraka allah fiikum dadka aan ka tagnay raalli ha noqdeen jazakum allah khayr